waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa dalli sada waxaan soo gaarnay mafcuulu bihi baabun haadaa kanu bab waa baab almafcuulu mafcuulkii mansuubun waa la kordhigay baabun haadaa kanu bab waa baab almafcuulu mafcuulkii mansuubun waa mid la kordhigay hmm, abhama naasiba wacalaykum salam waraxmat ullah abhama naasiba liyajriya calaa kulli laqwaali uu ku yidhi sajaaciga ma sheegin si aqwaashoo dhan ugu dareersado aqwaashoo dhan afartii qowl wa saxiixu qowlka saxda anahum annahu caamilku alficlu waa ficilka iyo weshibhuhu ficil wixii shabaha kuwaasaa nasbina lalfaacilu faacilka maahan wa qowlka labaad walaa majmuucu lficli walfaacilina maahan wa qowlka saddexaad walaa macna mafcuuliyatina maahan waa qowlka afraad afartaas qowlaa ku jirta faacilkaa nasbiyey ah, maya faacilkii ficilko la isku daraa nasbiyeen maya mafcuulnimadaa nasbiday ah, saddexdaas qowl waa daciif qof waxaa raajixa oo saxiixa waxaa nasbina waa ficilka amase isimka shabaha ilaa afar sheeyaa nasbida mafcuul waa arki doonaa afar sheeyaa nasbida ah, mafcuul waxaa nasbiya waa ficil mucadaa ama se ism shabaha sida ism faacil ama masder ama se ismu ficil waaba afartaba waxaa nasbiya waa arki doonaan meelay noogu taallaa insha allah baabun hada kanu baabun waa baab almafcuul mafcuulkii mansuubun kula kordhigay weey sharax qad madaa waxaa tegay ana alfaacila faacilkii marfuucun ku la goday inuu yahay abadan weligiis waclam ogow hadeer ana almafcuula mafcuulkiina mansuubun kula kordhigay inuu yahay hadda la soco iyadana qad madaa waxaa tegey ana alfaacila faacilkii marfuucun kula goday inuu yahay abadan weligiis waclam ogow alaana hadda ana almafcuula mafcuulkii mansuubun kula kordhigay inuu yahay abadan weligiis wa sababu sabab sababkoo fii dalika fii rafci lfaacili wa nasbi lmafcuuli ku sugnaaday wa sababu sababko fi dalika ay fi rafci lfaacili wa nasbi lmafcuuli faacilka la rafcintiisa iyo mafcuulka la nasbintiisa sababka ku sugnaaday haabitun waa sugay ana alfaacila liana alfaacila faacilku laa yakunu ma ahaado ilaa waaxidan hal mida maahane faacil ma tacadudo ah, wa kownuhu bilaa tacadudin dahar ah, ma tacadudo ko wa rafcu godkuna haqiilu waa mid rafuuna waa haqiil marka kii yaraa oo halka haba ah ayaa kii cuslaa la siiyey wlmafcuulu mafcuulku yakunu wuxuu ahaada waaxida mid iyo faactar wax ka badan labu noqon kara saddexu noqon kara fatxuhuna waa nasbuhuna waa khafiif midkii khafiifka ayaa kii badnaa la siiyey ilaa awel isagoo badnaa haddii culays loogu daro magta iyo qaadi kara hmm. wlmafcuulu mafcuulku yakunu wuxuu ahaada waaxidan hal mid iyo fa aktara wax ka badan wاnasbu nasbuna khafiifu waa mid fudud fajacalu thaqiila kii cuslaa lilqaliiliyay u yeeleen wاlkhafiifa kii fudana lilkaiiriyay u yeeleen qasdan liajli qasdin u qasdi darteed litacaaduli garsoorid ay u qastayaan waa loo garsooray marka damadu waa culus tahay mid fara badan lama sii karo oo awalba badnaayo mafcuul ah faacilkao midaha la siiyo yaha kii waxa way mafcuulku farihiu ka batay nasbu waa fududyi maadaama u fududya waxaa la siiyey kii badna oo ah mafcuulka qad madaa waxaa taga an alfaacila faacilkii marfuuqun ku la goday inuu yahay abadan weligiisa waclam ogow alaana hadda ana almafcuula mafcuulkii mansuubun kula kordhigay inuu yahay abadan weligiisa wa sababu sababka sababkuu fii dalika fii rafci lfaacili wa nasbi lmafcuuli ku sugnaaday haabitun waa mid sugnaaday ana alfaacila liana alfaacila maxaa yeelay faacilka laa yakuunu ma ahaado ilaa waaxidan hal mida maahane wa rafcu rafcihina wa waa mid culus wlmafcuulu mafcuulkuna yakuunu wuxuu ahadaa waaxidan mid iyo faagsara wax ka badan wa nasbu nasbihina khafiifun waa mid fudud fajacaluu thaqiila kii cuslaayo rafcaha ahaa lilqaliili kii yaraayay u yeeleen oo ah faacilkii ila hal xad buu noqdaa wlkhafiifa wa jacalu lkhafiifa kii fuudaana waxay u yeeleen oo nasbaha ahaa lilkaiiri kii badnaa oo mid iyo ka badanba noqon jiray oo ah mafcuulkeed qasdan liajli qasdin qasad dartiisa ugu yeeleen litacaaduli garsoorid ay u qasdaayaan wa huwa mafcuulkii khamsatun shan weeye ah, waxaa la yidhi huwa oo mafcuul laabayda mufrada khamsatun oo jamacoo shana saa looga qabray waxaa la yidhi waxaa loo qastay taqsiim alkalimatu ismun wa ficlin wa Ah, alkalimatu ismun wa ficlun wa xarfun mar haddii loo qasto taqsiim waa banaanta mufradka jamca in looga qabraa waa banaanta ah, waxaa leedahay arajulu nin oo dhamu halaaatun waa saddex carabiyun ah, wa ruumiyun oo kale soo ma jeedin carabiyun wa cajamiyun wa ruumiyun aada leedahay hmm. ama waxaa wa ruumiyu haydiyun wa rumiyun wa hindiyun aad leedahay arajulu nin oo dhan ba alaaatan wa saddex mar haddaad taqsiim u qastaydo mufrada jamc uga uga qabri karta mufrad intaad mubtadaysato jamcaad uga qabri laakiin waa goorma mataa qasada ataqsiir ah, haddaad tafsiir ku aragta qalin la qaata tafsiira loo qasday iyo waxaas dad arag iyo tasriixa loo qasday waa taqsiima loo qasdaa laga rabaa meesha hmm, nusqooyinka aada u badan yihin wa huwa mafcuulkii khamsatun shan weeye sharax haadaa kanu huwa saxiixu haadaa kownulmafcuuli khamsatan mafcuul oo dhan hadde mafcuul oo dhan baa laga hadlaya de mafcuul oo dhan inuu shan yahay huwa saxiixu khilaafaa jira qaara afar ka dhigayaan qaara lix ka dhigayaan marka labadaas qowlba waa laga rajaxsanya qowlka dhaha mafcuuliyaalku waa afar iyo qowlka dhaha mafcuuliyaalku waa lix labadaba laga rajaxsanya haadaa qowlkan huwa saxiix waa midka saxiixa wahiya qamsadii almafcuulu bihi weeye wadalika mithaalkii ka darabtu zaydanaan garaacay oo kale weeye zaydan mafcuul bihi soo maa ficil mucadaa waxaan ahayn ma nasbiyo mafcuul bihi laa yakunu alaykum salam amat llah laa yakunu caamiluhu ilaa mutacadiya wama wamaa siwaahu yakunu caamiluhu laaziman wa mutacadiyan mafcuulyaalka shan soo ma ahan kan koo mid kan koobaada mafcuul bihi ah laa yakuunu caamiluhu ilaa mutacadiya caamil mutacadiya waxaan ahayn ma noqdo caamilkiisu waa inuu mutacadiya wamaa siwaahu yakuunu mutacadiyan walaaziman laakiin mafcuulyaalka kaleo dhan ka soo haray caamilkiisu laazimna waa noqon kara mutacadin waa noqon kara labada waa noqon kara wixii ka soo haray mafcuul bihi mafcuulyaalka kale mafcuul bihi wixii ka soo haray mafcuulu lahu iyo mafcuulu macahu iyo mafcuulu waxa weeyaan waxaad tidhahdaa fiih iyo kuwaas o dhan mafcuulu mutlaq iyo maf caamilkoodu yakunu laaziman wamutacadiyan labadaba noqon karaa amaa mafcuul biya wax aan mucadaahin ma noqon karo aan mucadaahin ma noqon karo afar caamilala nasibila mafcuul bihi halkaas waa kan maxamed muxidiin cabdilxamiid ka qabta alawal alficlu horta ficil waa nasbiyaa mafcuul bihi wahuwa ima an yakuuna madkuuran ficilku inu yahay mid la sheegay naxwu qowlihi tacaala wawaria sulaymaanu daawuda daawuudda mafalbigaas waritaa nasbiday wa imaa an yakuuna wa imaa weeye wa ima ama maaha wa imaa an yakuuna maxduufan iyo inuu maxduuf yahay caamilka wax nasbinaana naxwu qowlihi tacaala maada anzala rabukum rabbigiin wuxuu soo dejiyey qaaluu waxay idhahdeen khayran anzala khayran soo maa anzala khayran ataqdiiru qaaluu waxay idhahdeen anzala khayran aani caamilka labaadee mafcuul bihi nasbiya alwasf wey isim faacil oo kaleeto wey amhilatu mubaalaqa oo kale wey naxwu qowlihi tacaala ina allaha allah baaliqun midkii gaaray wey amrahu waa qiraadaasa la raba hmm, qiraa'adaasa hadda laga hadla fii qiraa'ati man qof qiradiisa xaalu ahaaday nawana tanwiiniyey baaliq qofkii tanwiiniyey oo wa nasaba kordhigay amr ahaaliu caamilkaas haddii ficilkiisu hadduu ahaa mucadda naxwu wadalika mihaalki naxwi qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ila waa sareeyaan walowlaa dafcu llahi ilaahay reebidiisu hadduusan jiri layn masdarun mudaafun ilaa faacili ilaahay reebidiisa annaasa u reeba alle ha annaasa u reeba mafcuulkii waa kaasa faacilkiina waa allah bacdahum gabalkoodu reeba ka bedelo annaasa bibacdin oo ku gobol ayuu gobolka kale ku celina ilaahay fanaasa mansuub waa la kor dhigay likowni anshadeed mafcuula bihi uu yahay lidafci uu yahay aladi kaasoo huwa masderun masder ah araabicu caamilka afeeye mafcuulu bihi qaataa ismulficli weeye naxwu qowlihi tacaala calaykum laasima anfusakum nafyaalkiina facalaykum ismu ficil amr wey macnaahu ilzamu wey wa anfusakum mafcuulu bihi wey le calaykum ay u tahay afartaas caamila bihi nasbir wlmafcuul mulaqu weeye almafcuul bih weeye wlmafcuul mulaq wey ku cadaf wa huwa mafcuul mulaqu almasder weeye mafcuul mulaq weeye kuma dhihin walmasder weeye maxaa yeele masder minhu marfuucun wa mansuubun wa majruurun masder intabaa noqon kara ee waxa mansuubkaa waa mafcuul mulaqa wadalika mithaalkeena ka darabtu waan garaacay darban garaacid qumtu waan istaagay qiyaama aha laazim iyo mucada waa nasbi karaa qumtu qiyaama wlmafcuulu fiihi weeye haadihi cibaarat lkufiyiin ahaan mafcuulu fiihi waxay yidhahdaan basriintuna darf darf ay yidhahdaan waana labo mafcuulu fiihi darfu zamaan iyo darfu makaan sidaas darteed waa inuu laba misaal keenaa fiiri wlmafcuulu fiihi weeye wahuwa mafcuulu fiiga lagu sheega adarfu waa darf wadalika mihaalkii ka sumtu waan soomay yowma alkhamiisi waa darfu zamaankii wajalastu waan fadhiistay amaamaka hortaada ilaa labay kale yihiin labay kale yihiin waa darfu makaan iyo darfu zamaan wlmafcuulu lahu weeye ka qumtu waan istaagay ijlaalan weyneyn darteed lak adiga aan ku weyneyna qumtu waan istaagay ijlaalan weyneyn lak adiga aan ku weyneyna wlmafcuulu macahu weeye ka sirtu waan socday waniila maca niili webiga niil la yidhahla jirkiisa sirtu waan socday anniiladaas weye wa naqasa wuxuu nuqsaaniyey hadda kuu sheegaa qowlyaalkii daciifka ahaa labadii qowl daciifka aha oo midna afar ka dhigayey midna uu lix ka dhigayey qolada afar ka dhigayda horta uu kutusa waa laba qowl laba qolo wey wax afarta ka dhiga zajaaja kamida mida wa naqase zajaaj zajaaj wuu nqsn nuqsaaniyey minhaa mafcuulyaalka xaala uu ka mid yahay almafcuul maahu nuqsaani ama waxaa tidhaha wa naqasa wuu nuqsaamiyey azajaaju zajaaj minhaa mafcuulyaalka xaggooda wuxuu ka nuqsaamiyey almafcuula macahu mafcuul maahu wax laydhaha ma jiru mafcuul macahu waxaad ku magacaabayda waa mafcuul bihi mafcuul bihi markaasaa la yidhi haddee ficil laazima ah ka horeeya de sirtu waan socday waan niila saara mayda mafcuul qaado say u nasbida markaasuu jawaabtan baxsha oo yidhi ficil mucadaho ku macnaha lasoo qadara ah, de waxaa laga yidhi yaa layday walaslu cadamu taqdiir asalku waa cadamu taqdiir ee keen asagoon waxba maqnayn oo sidii sidiisii ah, ila asalku cadamu taqdiir wanaqasa zajaaj zajaaj wuxuu ka nuqsaamiyey minhaa min alkhamsati shantii almafcuula macahu fajacalahu mafcuul macahu wuxuu ka dhigay mafcuulan bihi uu ka dhigay waqadara wuxuu soo qadaray sirtu waan socday wajaawastu waa ka gudbay anniila webigii nin la dhihi jiraan ka gudbay ah, marka ficil mucadaa ku macnaha la keena le kuwaas marka azajaaj marka afaru ka dhigay wuxuu ka saaray mafcuul macahu wanaqasa alkuufiyuuna kuufiyin waxay ka nuqsaamiyeen minhaa min alkhamsati almafcuula lahu mafcuul ma waa jiraa waxay dhahn midka laga saara waa mafcuul lahu afar waa yahay leeyihin ayagoo ku waafaqsanyihin laakiin midka laga saarayaan ahayn mafcuul maxaw leeyihin wa naqasa alkuufiyuuna kuufiyiintu way nuqsaamiyeen minhaa min alkhamsati shanta almafcuul lahu almafcuulu lahu ay ka nuqsaamiyeen fajacaluuhu mafcuul lahu waxay ka dhigeen min baabi mafcuuli mulaqi waa masder cadi o la nasweyin waa mafcuul mulaq Eh. mithlu wuxuuna lamid yahay yidhahdeen qacadtu waan fariistay juluusan sow materka kii macnawigaha maaha kanuu lamid yahay yidhahdeen jalastu maogtahay qacadtu waan fariistay juluusan asalkeedu waxa wey yidhahdeen qacadtu waan fariistay wa jalastu waan fariistay juluusan asalku waa saas yidhi markaad leeda qumtu ijlaalanna waa sidoo kale qumtu waan istaagay wa ajlaltu waan waa weyneeyey ijlaalan aha ficilkeediya meesha ku Ah, qumtu waan istaagay ijlaal markaad leedahay qumtu waan istaagay waajlaltu waana weynay ninkan aanu istaaga ijlaala weynay marka waa mafcuul mulaqin master cazol nasbiy saasay yidhahdeen afaray ka dhigeen wazaada sirafiyu sirafiy isag waaba siyaadi saadisa mid lixeeye afar iska daa inay tahay waaba asar iskaba daa inay afar tahee lix wey mafcuul yaalku shantii lasoo sheeg inta ogolaaday uu mafcuul kaloo layidha mafcuulu minhu yuu ku daray mafcuulu minhu uu ku dar wazaada wuxuu siyaadiyey asiraafiyu siraafi saadisan mid lexeeya wahuwa mafcuulu minhu weeye naxwu wakhtaara muusa wuxuu ku daray nasculkhaafid midka la dhihi jiray nasculkhaafid wax alla waxa nasculkhaafid ah wuxuu layihah mafcuul minhu uu ku magacaaba isaga mafcuul minhu uu ku magacaaba wa huwa mafcuul mafcuulu minhu weeye naxwu wakhtaara muusa nabi muuse wuxuu doortay qowmahu min qowmihi tolkiis wuxuu ka doortay sabcuuna rajulan toddobaatan marka qawmahu min qawmihi wa qawmahudaasa aa nasculkaafid lagu nasbiyey markaasuu leeyay mafcuulu minhu wuxuu leeyahay liana almacnaa macnuu min qowmihi weeye waa nasculkaafid saas waayo waa runteed laakiin mintaasaa khafdinayda siibidda laga siiba xarfujarkaa lagu nasbiyey mafcuul maaha wasama aljawhariyu jawharina wuxuu ku magacaabay almustatnaa mafcuula duunahu mafcuula duunahu yaa la yidhahdo mustatna ad maqlaydaan isaga laftiisu waa mafcuul ah, wasama waa magacaabay aljawhariyu almustanaa mafcuula duunahu mafcuula duunahu a laydhah wy mafcuula duunahu sabciina maha acuudu billah wtaara muusa wuxuu doortay qowma min qowmihi sabciina rajulan waayo subxana allah sabciina rajulan toddobaatan inuu ka doortay liana almacnaa macnuu min qowmi wey marka min qowmi macnuu waa yahay laakiin haddee xaa lagu nasbiyey nasculkhaafid nasci waa maay waa siidid soo mahan khaaidna waa xaraf hoos dhiga xarafkii wax hoos dhigaya laga siibay waa nasculkhafid macnaheedu xarafkii wax hoos dhigayay aa meesha laga siibay saasuu mansuub u noqday waa wasama ljawhari jawhari wuxuu ku magacaabay almustanaa mafcuula duunahu mafcuula duuna weeyu maxaa yeele markaad tidhaahdo jaaa alqawmu qoomkii ay yimaadeen ilaa zaydan macnaheed waxay lamid tahay yuu yidhi jaaa alqawmu qoomkii ay yimaadeen duuna zaydan iyadoon zayd la socon intaas lamid tahay yui waa sajacana waa inin dhigaa almafcuulu bihi haadaa kanu almafcuulu bihi wey almafcuulu bihi mafcuulu bihigii haadaa maxalu iska dhig ta mubtada ka dhig qabr usoo qadaro almafcuulu bihi mafcuulu bihigii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey wahuwa mafcuulu bihigu ma ladii kii weeye waqaca wuu ku dhacay caleyhi korkiisa ficlu lfaacili faacilka ficilkii kasoo fulay mafcuulu bihi xaal la yidhaahdaa waxaa la idhahdaa midka uu ku dul dhacay ficilka soo fulay oo faacilka ka soo fulay waa la bushi doona waa se laga jawaabi wadalika mitaalkii ka darabtu zaydanan garac oo kale wey hadda zayd maxaa ku dhex kacay kudhex maxaa ku dul dhacay darbigii oo kaa soo fulay oo mutakalimkan kasoo fulay mutakalimkan darbigii ka soo fulay aa dul dhacay laakiin mar walba saas ma noqdee waase laga jawaabina sharax haadaa kanu haadaa kan kanday alxaddu aada leedahay waa ka sifayna markaa haadaa kan kanday alxaddu ee xadkaa libni xaajibiin usugnaad ibnu xaajib baa iskale xadkan oo la oo la yidhaahdo almafcuulu bihi maa waqaca aleyhi ficlu lfaacili xadkaas ibnu xaaji baa iskale xadkaas haadaa kan kanday alxaddu ee xadkaa libni xaajibiin usugnaaday raximahu llah waqad istushkila waxaa lagu ishkaal geliyey biqowlika maa darabtu zaydan zayd ma garaacin walaa tadrib zaydan zayd ha garaacin ka waranaditan maa darabtu anugu ma aanan garaacin zaydan zayd maanta madabyaa ku dul dhacay waaba laga anfiyey laa tadrib zaydan zayd ha garaacina li maxaa ku duldhacay zayd ka jawaabaa le adigale waa midku ku dul dhacay waajaaba waa u jawaabay ma aamusin waajaaba ibnu xaaji waa jawaabay biana almuraada kan loo jeedo bilwuquuci loola jeedo inamaa wax kale maaha huwa wuquucu tacaluquhu waa mafcuulka tacaluqidiisa bimaa caamil uu ku tacaluqo laa yucqalu huwa caamilka aan la fahmaynin la garanaynin ilaa bihi mafcuulka maahan mafcuulku mutacalaqaadku kamid yahy waxyaalaha tacaluquu ka mid yahy waxaan ula jeedaa hu yidhi inuu ku tacaluqo ficil oo ficilkaas macnihiisoo dhammaystiran aan la garan ilaa la sheego mafcuulka saasaan anu ula jeeda huyku markaan ku leey waxbaa waajaaba wuxuu ku jawaabay ibnu xaajir biana almuraada kan loola jeedo bilwuquuci dhicitaan inamaa wax kale maaha huwa muraadku tacaluquhu tacaluqu lmafcuuli waa mafcuulka tacaluqidiisa bimaa ficil u ku tacaluqo bal iska dhig maadu ficilay ku dhacehe laa yucqaluna ficilka u celi laa yucqalu huwa ficilka aan la garanayn ilaa bihi mafcuulka u celi bihidana ilaa mafcuulka maaha ku raabay inay maadu ku dhicin caamil laa yucqadu naay faacilkuna ficil ku dhicin labadaba ficilay isula dhacay biduna mafcuulkay ku dhice saasuu kugu icraaba alaa tara miyaadan arkaynu ku yidhi ana zaydan zayd fi lmithaaleyni xaal uu ahaaday labadii mithaal ah, ma darabtu zaydan walaa tadrib zaydan mutacalliqun wuxuu ku tacalluqa bidaraba wa ana daraba daraba oo ficilkiiyana yatawaqafu wuxuu ku xihan yahay fahmu la fahmidiisu calayhi zaydku ku xidhan yahy ow amase calaa maa shaygii qaama istaaga maqaamu booskiisa oo min almutacaliqaat xoolaha wax ku tacalluqa ah haddaan la sheegin oo aad tidhahdo ma darabtu maanan garaacin ood shib tidhahdo yaa waa cidadan garaaci ma libaaxiya ma zayda ma dhurwaagiya waayo waxaadan garaacin wax laga fahmayo ma badna fahm naaqisuu noqona walaa tadrib ha garaacin aad tiri yaa waa yaanan garaacin ah, ma jiirka ma gaalka ma zayda waayo wax laleeyahy aad hadan garaacin macnihi oo dhamaystira la fahmi maayo marka mutacalaqa ilaa la sheego war saasaan ula jeeda wil markaan leeyahay wax ficilku ku dul dhacay saasaan ula jeeda marka garo maa waqaca aleyh ficil faal laakin haddee marka ajrumi uu joogo qofka looma sheego ha ma fahmayo haddaad tiraa waxba kuma dul dhicin xayta ayuu kuleeyay waxbaa ku dul dhacay kuma dul dhicin maadaa i wareeraay ha marka lama wareeriyo waxaa la yihahdaa mafcuul bihi maa waqa aleyh ficil faacil ha waa wy waxaana loo misaaliya halkan mid uu fahmayo darabtu zaydan zaydan garaacay haysay maxaa ku dul dhacay garaacid waa kaasa mafcuul saas ku wada markuu soo kobco maskaxdiisu ay kobcdo aa la yidhahdaa loo jeeda ee garaacidda kaliya ee kudhicid kaliya maa waa tacaluq tacaluqaa loo jeeda qara'tul qur'aana aada leedahay fahimtulmas'alata aada leedahay marka waa ku tacaluqa fahamka masalada wa minhu min almafcuul bihi uu kamid ahaaday almunaada munaad hadaad maqasho mafcuul biyu kamid yahy mafcuul bihi ficilkiis maxduuf yahay wa minhu mafcuul bihiu kamid ahaaday almunaada sharc ey wa min almafcuul bihi u kamid ahaaday almunaada wadalika kownuhu min almafcuul bihi wadalika ey kownulmunaada min almafcuul bihi haabitu waa sugay shaki ma leh wadalika ey kownulmafcuuli bihi kownulmafcuuli kownulmafcuuli bihi kownulmunaada wadalika ay kownulmuraada min almafcuuli bihi haabitun waa sugan yahay dhe wadalika ay kownulmuraada min almafcuuli bihi haabitun waa sugan yahay lianna qowlaka adiga hadalkaaga yaa cabdallaahi aad ku qowsho asluhu qowlkaagaas asalkiisu wuxuu yahay adcuu waxaan u yeedhaa cabdallaahi saas wey asalkaas faxudifa alficlu ficilkiyaa la xadfay wa uniiba yaa ya ayaa laga naaib yeelay canhu ficilka yaadaasaa naaibka ah marka yaa cabdallaahi markaad leedahay yaadaanu adcuuyay naacibka ta marka cabda waa mafcuul bih wa inamaa wax kale maahan yunsabu waa la kordhigaa huwa munaadihi dhe marka wa inamaa wax kale maahan yunsabu waa la kordhigaa huwa munaadihi mudaafan xaal uu yahay kula idaafeeyey saddexdii goor la kordhigaayuu kuu sheegaa tan ajruumi intaad kusoo martay hataa wax weynu loo socda waynamaa wax kale maaha yunsabu waa la kordhiga huwa munaadihiyaa la kordhigaa lafdan aa laga kordhiga mudaafan xaal uu yahay kii la idaafeeyey wadalika mithaalkii ka yaa cabdallaahi cabdullaahi o waay ow shibhahu shibhigiisa xaal yahay mid shabahay mudaaf ow shibhahu shibha mudaaf xaal yahayna waa la kordhigaa tusaale midka uu wanaagsan yahayo weji hadda waxan xasana waa sifa mushabaha weji waa faacilkeedii khalaas wayaa daalican midka koraayo jabalan buur daalican waa ism faacil jabalan mafcuulkeedii wayaa rafiiqan midka u dhimrin badano bilcibaadi adoomada rafiiqan waa sifa mushabaha bilcibaadi jamshir ku tacaluqa wey aw nakiratan xaal uu yahay munaaduhu aan la kordhigaa saddexdii la kordhigaya waa kuwaasaa mudaafan xaal yaha la kordhigaa ow shifa xaal yaha la kordhigaa ow nakiratan nakira oo lafdan laga dhiga lafdiga nakiradaasoo kayra maqsuudatin aan loo qastin wadalika mithaalki waa nakira aan qof loola qastin gaar wadalika mithaalkii ka qowli wa in indhoolkii qowlkiisii yaa rajula ninow qud khud qabo biyadi gacanteeda nin gaara ma rabe qof gacanta qabto masaajidka albaabka tuusuu raba yaa rajulan ninow khud qabo biyadi gacanteyda qabo wadaadaba iga sheega maanta mid in dhoolaha meel masaajid iska fadhiya iska wardinayo marka mawdkuna asiibo maalinteenu timaado sheikh maayo magantaanahe uleeyay abaar marku joogu ku celaayo marka mawdkuna asiibo maalinteenu timaado sheikh maayo magantaanahe ha intaasuu ku wardinaayo markaasaan wuxuu inta gacanta qabtay markabahayga yaa arkay markaasaan waa kuwaan awow waa kuwaan kabi oo ushii waatan oo waday cagta u saaray gacanta qabtay jidka markuu cagta la helay aan ii awow markii la waxaad wardigaagii kaasuu waxaan dhaha ayuu yidhi marka mawdkanna asiba maalinteenu timaado sheekh maayo maganta magantaan markaasaan i yidhi xoogaa waxaad ku bedelataa marka mawdkuna asiba maalintu maalinteenu timaado mawlaheeniyo magantana maxaa yeele maayo isagii waa dhintay laftigiisa hadda magan waayo markaasuu arya waa dhabiday ha isagiiba isagii hadduu dhintay isagii arwa irayday arwax raayad ii sheegtay meeshii ka qabsaday isagoo ku wadaa uga tagay mawlaheeniyo magta dadku gacan qabashay rabaan gacan qabashay rabaan hmm laakin dadkiya kala farsamo fiican ariaan mushrik yahow saad uga mushrik yah waana waa sheegayda kala bax masaajid sheeg eber ya waa sii mid xun shaydaan ehel ayuu leey shaydaan ehel le un sheekh maayaba la tusi kayo waa shacli rajulan khud biyadii marka gacanta inta loo toosiye way tawxiidka yaa rajula ninow khud qaba biyadii gacantayda shara yacni wuxuu ula jeedaa ana almunaadaa kan loo dhawaaqaa inamaa wax kale maaha yunsabu lafdana laga kordhiga maxaa lo isaga dhamaa laga kordhiga mogta munaadano maxal waa kaaga nasiisanyi ee inta lafdiga hawa saddexa yacni wuxuu ula jeedaa ana almunaadaa kan loo dhawaaqa inamaa wax kale maaha yunsab waa la kordhiga huwa munaadaha lafdan min jihati lafdina laga kordhiga fii halaai masaa'ila masalooyin saddex dhexdooda lagu kordhigaa ixdaaha halaaadii midkeed an yakuuna kownuhu munaadi ahanshadiisa wey mudaafan kula idaafay uu ahaado wa inuu ahaado mudaaf sawaaun kaanat idaafatu maxdatan ow kayra maxdatin waa isku midi iyadoo eh? maxdaa yaa cabdallaahi iyo iyadoo kayru maxdaa yaa xasanal weji waa isku mid labadooda waa isku mid idaafadu maxdaha ahaato kayru maxdaa ha ahaato oo isku e mid e wey ixdaahaa halaatadii midkeed an yakuuna kownuhu an yakuuna kownuhu munaadiyahan shaysi wey mudaafan wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo yaa cabdallaahi yaa rasuulallaahi fiiri e, yaa cabdallaahi wa yaa rasuulallah yaa cabda waa kaasa yaa cabda waa mansuub sooma jeedid ila waa la idaafeeyey yaa rasuulallaahi waa mansuub waqaala shaacir wuxuu yidhi alaa baraaruga yaa cibaadallaahi addoommadii ilaaheeyow qalbi aniga qalbigayga mutayamun waa mid la cabiidiyey oo la laydhiyey biaxsani man qofkan ugu wanaag badana loo cabiidiyey oo loo laydhiyey sallaa tukaday wa aqbaxihim iyo dad iyo wa aqbaxi man salla ahaa wa aqbaxihim iyo inta tukata kan xumaan badan baclan min jeeti baclan xagga ninnimada alaa baraaruga yaa cibaadallah addoommadii ilaahayow qalbi qalbigaygu mutayamun mid la cabiidiyey wey oo la layliyey mudallanun wey mid la layliyey oo la cabiidiyey wey biaxsani man qofkan ugu wanaag badana loo layliyey sallaa tukaday wa aqbaxi inta tukata kan u xumaan badan baclan xagga zawjka wey baclan xagga zawjka marka yaa cibaadallaahidaas xamsheedku cibaadallaahi wey athaaniyatu an yakuuna kownuhu ahanshadiisa weeye shabiihan mid shabaha uun ahaado bilmudaafi mudaaf athaaniyatu masalada labayda oo munaadaha lafdan loo nasbina an yakuuna kownuhu ahanshadiisa weeye shabiihan mid shabaha u ahaado bilmudaafi wa huwa shabiih bilmudaaf marka waa shan shabiih bilmudaaf waa shan afar uu kuugu dhigay matnigeeda wa huwa shabiih bilmudaaf maa munaado weeye itasalow laxbisad bihi munaadaha shay-un shay maa munaado weeye itasalow laxbisada bihi munaadaha shay-un shay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu ula xabiisaday ah. waa isim uu gabaal kala xiriiro shay macnaha u dhamaystira shay macnaha u dhammaystira kaasaa la yidhaahdaa shabiih bilmudaaf hmm. shay macnaha u a gadaal kala xiriira hmm. gadaal kala xiriira wa kan alladii midka bihi asaga uu ku sugnaaday atamaamu tamaamka wahaadaa kan wuxuu ku fasiraa waxa gadaal kala xidhiibsana oo macnuhu ku dhammaystir maayaan wahaadaa kan alladii midka bihi asaga uu ku sugnaaday atamaamu dhammaystiranka imaa an yakuuna sman marfuucan imaa an yakuuna inuu ahda isman ismikoo marfuucan la goday bilmunaadaa lagu goday munaadiya gadaal waxaa kala xiriira marfuuc munaaduu rafcistay ama naaib ha ahaado ama faacil ha ahaadee labaduu noqon karaa ama faacil ha ahaado ama naaib faacil ha ahaado ee waxaa gadaal kala xidhiira munaadihii ismu asagu rafcistay wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaaga o tidhaahdo yaa maxmuudan midka la mahdiyo ficluhu ficilkiisa maxmuudan gadaal maxaa kala xidhiira ficluhu oo naaib faacilkii ah ila maxmuudan ism mafcuule haye marka waxay leeda waa kanoo kale waa shabiih bilmudaaf marka waa la nasbina maxmuudan alaleeya ko wayaa xasanan midkuu wanaagsan yahayo weju wejigiisa xasanan gadaal xaa kala xiriira weju waa mushabaha marka xasanan wayaa jamiilan midkuu qurxoon yahayo ficlu ficilkiisa jamiilan waa mushabaha faacilkeeda la xiriira wayaa kaiiran midkuu badan yahayo biruhu kayrkiisa waa mushabaha faacilkeeda gadaal kala xiriira ow amase mansuuban imaa an yakuuna inuu ahaado midka gadaal kala xiriira isman mafruucan bilmunaada ow mansuuban bihi mid lagu nasbiyey inuu ahaado ah, kii labaad wey laba dhe marka waa shabiih bilmudaaf labaade eh. ah, mansuuban bihi mansuuban ism la nasbiya gadaal kala xidhiida bihi bilmunaadaana lagu nasbiyey munaada lagu nasbiyey wadalika mithaalkii ka qawlika waa inaad tidhaahdo yaa daalican mid ka koraayo jabalan buurta daalican waa ism faacil jabalan waa mafcuulkiisi daalicana ism faacil faacilkii waa huwa oo waxaa gadaal kala xidhiidha makfuud oo asaga ku tacaluqa ow amase makfuudan mid lahoos dhiga ayuu ahaaday ima an yakuuna marfuucan ow mansuuban ow makfuudan ku lahoos dhigay inuu ahaado bikhaafidin xaraf wa hoos dhiga lagu hoos dhigay khaafidkaasoo mutacalliqin ku tacaluqa bihi munaadaha bihi bilmunaadaha ku tacaluqa saddex dhe aw makfuudan inuu ahaado kan gadaal kala xidhiidhaa mid hoos dhigay bikhaafidin xarafa hoos dhiga lagu hoos dhigay khaafidkoo mutacaliqin ku tacaluqa bihi bilmunaadaa wadalika mihaalkii ka qawlika waa inaad tidhaaho kale yaa rafiiqan allaha u dhimrinta badanu bicibaadi addoommada waa a waa saddex soo maaha saddexaan hayna wa yaa khayran midka khayr badano min zaydin min zaydina gadaal kala xiriirta haye kii afraad waa kana aw macduufan w an yakuuna inuu ahaado midka gadaal kala xiriirsana macduufan ku la cadfay calayhi munaadaha lagu cadfay dhe hadhihi macduufan caleyhi isku qaban maahan murakabe macduuf aleyhi maaha waa macduuf aw macduufan ku la cadfay calayhi cala lmunaadaa lagu cadfay ah, munaadiya macduuf caleyhi noqday qabla nidaa uuna ahayada qabla nidaa ah, intaan loo naadin ay macduuf iyo macduuf caleyhi ay markaasa kadib xarfu nido la gelsho ee marka loo naadiye kadib hadday noqoto warkeed waa soo socda baab dhan waa la yidhaha baabu soo socda ah oo baabka kitaabkan ba ugu adaga haba soo socdaba taabic munaada la yidhaahdaa baab cajaaib le faa-iidana badan aa soo socda marka kaas warkiisu aa soo socdaahe ee hadda waxaa laga hadlaa macduuf iyo macduuf caleyhi marka hore intaan a xarfuniddihi gelin ahaa kelimadan markaasa kadib xarfunidaha la geliy so uma jeedin qabla nida waaba kan waxaad leedahay yaa rafiiq min wa yaa oo amase macduufan kula cadfayuu ahaa calayhi munadaa korkiisa lagu cadfay qabla nidaa nidaha kahor ka qawlika inaad tidhahdo o kale yaa halaaatan wa halaaiino waa nin magaciisa ninaa la yidhaha halaatan wa halaatiin magaciisa dhanba soddon iyo saddexaa la yidhaha markaas leedaa ya halaatan wa halaaiino aad leeda ah, marka ya halaatan waa munaadihi ma og tahay wa halaaiina waa macduufkii ah, waa macduufkii la xiriira fii rajulin ayaad ku leedahay rajulkoo samaytahu rajulka aad ku magacawday bidaalika magacaas oo ah alaatan wa alaatiin saw afar ma haydid kii shanaad naxaashiyada maxamed muxudiin cabdixamiid fiiri baqiya waxaa baaqi noqday yuu ku yidhi baqiya waxaa ku haray caleyhi ibnu hishaam oo ku dhiman oo laga sugahay ha un anagu hadda gadaal ka raacayna min ashabiihi midka shabahay bilmudaafi alsmu isimkiiya haray isimka annakiratu nakirada alladii isimka nucitad lagu sifeeyey bijumlatin jumlo o shibhi jumlatin ama shibhi jumlo haddii isim nakira u munaaduu noqdo nactigiisuna uu noqdo jumla ama shibhuljumla shabih bilmudaaf aa la yidhaha isagana waa la nasbiya shanta uga dhigo waa la nasbiya mihaal naxwu qawli shaaciri alaa yaa naklatan dee timireedey nakla waa gabadha dheer aa la yidhahdaa nakla waa gabadha dheer marka gabar dheer u dhawaaqa ee maaha geed maaha alaa yaa naklatan naqlaay uu yidhi naqladaasoo min daati cirqin meesha la daatu cirqi ka timid gabor halkaas ka timid daatu cirqi dhankaas ka timid uu u dhawaaqa marka yaa naqlatan uu leeyahy marka fiiri yaa naqlatan gabadhii dheereeday naqladaasoo min daati cirqin daatu cirqi xaqiisa ka timid calayki korkaaga asalaam nabadgelyo ha ahaato waraxmat ullahi iyo naxariista ilaah maanta xadayd ah macduuf iyo macduuf caleyhi oo macduufkii dambe horeeyo iyadana waa loo keenay shawaahidda naxwada baydkan marka mara badan soo laalaabta naxwada dhexdeeda hadda anagu maal sheedkeenu yaa min daati cirqin waay soo maaha hadhowna mar waxaad arki kartaa naxwada waxaa lagu leeyahay yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu likayri daruuratu shicir marka gabal waxaa banaan macduuf iyo macduuf caleyhi oo macduufku soo horeey waraxmatullahi xayb waraxmatullahi soo macduufkii maha aw macduuf caleyhina assalaamu calayki korkaaga ha ahaato assalaamu nabadgelyo iyo waraxmatullaahi aha hmm. yajuusu lishacri maa laa yajuusu liqayrihi aha shantaasa leedahay ka socda athalithatu xaalada saddexayda oo muraadaha nasbaha laga muujiyo an yakuuna huwa muraadihi nakiratan nakira inuu ahdo wey nakiradaasoo gayra maqsuudatin aan loo qastin waa isim nakira oo sidii loo dejiyay loo isticmaala sidii loo dejiya loo isticmaala awalba qof gaara looma dejin haddana qof gaara loo isticmaalin saas wey ka qawli acmaa wadalika miaalkii ka qawli acmaa waa indhoolka qowlkiisii oo kale yaa rajulan ninow ayu rajulu ka rabaa kullu dakarin baaliqin min bani aadamu ka raba yaa rajula ninow khud qabo biyadi gacantayda iyo wa qawli shaacira wa qawli shaaciri shaacirka qowlkiisii fayaa raakiban mid korsanow mid gaara lahadnima asaga waaba maxbuus meeluu ku xidhany markaasu siday kayradaada ama dadka meelaha derbiga shadiisa xabsiga mara ay maqlaan oy ciddi u wargeeyaan intaasuu ka raba hmm, intaasuu ka raba meelaha un kaylada inta qof iska maqlo nin la dhihi jiray cabdiyaquud ibnu waqaas alxaariti aa yidhi isagoo maxbuusa inta hmm, laa inta la qafaashay ama meel lagu xirtay markaasu iska kaylaa o isleeya kayladaada ama derbiga shadiisa laga maqla oo la wargeeyo o la yhah war meeshaanu ku xiranya dad leey fa yaa raakiban mid korsanow imaa caradta haddaad maka iyo madiina tagto carabta macnaheed waxa wey maka iyo madiine haddaad tagto carabta macnaheedu waxay tahay maka iyo madiine haddaad tagto haddaad tagto marka waxaa la yidhi macnaheedu carabta macnaheedu waxay tahay atayta alcaruud caruud haddaad tagto caruudna waxa la dhaha maka iyo madiine iyo wamaa xawlaha inin dhigayaan maka iyo madiina iyo hmm. hareeraheed oo dhan a la ydhaha caruudka fayaa raakiban mid korsanow imaa carabta haddaad maka iyo madiina tagto fa balliqan gaarsii oo gaarsii nadamaaya saaxiibaday nadamaaya waa jamcu nadmaan nadmaanun waa mufrad nadama a jamci laga dhigay nadama a markaas yaa mutakalim loo soo idaafeeyey oo jamca nadmaana mufrada fa balliqan gaarsii oo gaarsii nadamaaya saaxiibadey min najraana min ahli najraan najraan ehelkeeda xaggeeda xaala ay ka ahadeen najraan magaalooyinka oo waxa wey dhanka sacuudiga iyo yaman meesha iska saaran yihiin halkaas wey ah, dhanka yaman soo xiga wey dhanka yamaneed magaalooyinka soo xiga le najraan min najraan min ahli najraan xaalay ka ahaadeen waxaad gaarsiidaa allaa talaaqiya an hushaniye laa talaaqiya kulan lana nooma sugnaan dib dambe iskuma arkayno tegay anugu ah, cadow ay watay marka anhu shaniye an mukfafa wey laadun waa naafiyatu ljinsi tacmal camala ina talaaqiya waa isimkeedi khabarki usoo qadar waati qiyaas loo xadfi jiray alaa talaaqiya eh, kulan lana nooma sugnaan dib u kulmi mayno maamshaahidku maanta loo keenay yaa raakibantaas wey yaa raakiban wey waalmufradu intii la binaynaayo waay munaadaha marka saddexdii la nasbinayo nasbada lafdiga laga wa kuwa kuwaasaa maxaa ku haray labadii oo la binaynayoo lagu binay jiray calaa maa yurfacu low kaana mucraba waa kuwana labadiina walmufradu mufrad mufradka almacrifatu oo macrifada mufrad macrifa laba loola jeeda waa calamkii iyo nakire maqsuuda midna waxa way qabla nida u ahaa midna nidaha laftirkiisu ku macrifooy oo iqbaalka la waxa way qasadka loo qastuu ku macrifooy nakire maqsuuda marka mufrad macrifa labadaasaa loola jeeda waa mufradka waa isimka calamka ahaa mufradna hadee baabkan waa taqaan ma laysa mudaafan walaa shabihan bimudaaf waay wlmufradu mufrad mufradka almacrifatu macrifada yubnaa waa la binaynaa calaa maa shaya lagu binaynaa yurfacu bihi lagu godo low kaana mucraban macnaha markuu mucrab ahaa wixii lagu rafci jiray baabu macrifat calaamaati acraab kaasaa lagu binaynaa wadalika mithaalkii ka yaa zayd oo kale wey hadda zayd waa mufrad horta macrifo waayo waaba calab ko waana mufrad oo mana idaafaysnamana xaa lagu raabi jiray xaalatu rafca damu damadiyaa lagu binay ya zaydu waya zaydani zaydan waa mufrad oo ma idaafaysna mid idaafaysana ma shabihin hadhihi waa muan muan mufradku kamid mar haduusan idaafaysnayn asuusan shabihin waxaad tidhahdaa maxaa lagu rafcin jiray muana alif alifkii ku binahayd ya zaydani dhe waya zaydani waya zayduna zayduna waa mufrad calama waa mufrad oo lama idaafayn mana shabihin waana khalaas xaa lagu rafci jiray waaw wawdii ku bine wayaa rajulu fiiri waana kirada maqsuudadahe waa mufrado lama idaafayn mana shabihin waa calamo waa nakire maqsuuda waxaan rabaa waa macrifo dhe waa calam hadhihina waa macrifo waa nakire maqsuuda limucayanin xaal usugnaaday rajulkan uu ku yidhi marka uu dama lagu binayna waa marka uu mucayan usugnaaday limucayan xaal usugnaaday sharax yastaaxiqu lmunaada munaadii wuxuu mudanaa albinaa bine bimrayni laba arrinuu ku mudana laba arrinuu kumudakar ku mudan karaa ifraadihi uu ku mudana ka bedelo la keli yeelidiisa oo idaafo laga kali yeelo ko iyo wa tacriifihi la macrifayntiisa hadduu labadaas helo waxa weye mabniyu noqon ah, biifraadihi la keli yeelidiisa oo idaafo iyo shibigeed laga kali yeelo ko wa tacriifihi oo calamnimo ama qasad lagu macrifeeyo tacriifka labadaas isla soo gelayaan wanacni waxaan ula jeedna saaan waxba ka tegan ibnu hishaam wanacni waxaan ula jeednaa biifraadi la keliyeelidiisa allaa yakuuna inuusan ahaanin mudaafan ku la idaafeeyey walaa shabiihan bihi mid lagu shabahan uusan ahayn saasaan ula jeednaa hogey ah, damiin far waaweyn wax loogu dhigaa wanacni waxaan ula jeednaa bitacriifi la macrifayntiisa an yakuuna inuu ahaado muraadan bihi mid loola jeedo mucayanu ku gaar ah mid gaara waa in loola jeeda daate gaar labayna mid ku imaan kartaa waa calamnimo iyo nakiro maqsuudaad sawaaun waxaa isku mid ah kaana munaadahaasu ahaayee macrifatan macrifo qabla nidaai nidaha ka hor wadaalika miaalkii ka zaydin wa camrin oo kale wey oo calamnimu ku ahaa o macrifatan macrifo ahaayee bacda nidaai marka loo naadiye ka gadaa bisababi liqbaali qaabilida sababteedna macrifo ku ahaye caleyhi la qaabilay yaa rajulu ninkaanow isagaa la qaabilo loo qastay isagaa la qaabilo isagaa lagu soo jeestay soo ma jeedin wadaalika miaalkii ka iyo wa insaanin oo kale weeye turiidu rajulkaas iyo insaankaasoo turiidu aada la doonaydo bihimaa labadooda mucayanan qof gaar ah yaa insaanu midkaano insaankaano aad leedo faidaa wujida haddii laga helo fil ismi isimka dhexdiisa haadaani alamraani labadaan amar labadaan amar ifraadu wa tacriifu labadaas amar haddii laga helo istaxaqa wuxuu mudanaa an yubnaa in lagu bineeyo calaa ma shaygii yurfacu bihi lagu godaa low kaana mucrab hadduu mucrab ahaado wixii muxram hadduu ahdo lagu gelo waa inaad ku binaydo taqulu waxaa leedahay ya zaydu bidam ku leedahay waya zaydani ad leeda bil alif yaad ku leedahay waya zayduna ad leeda bil waawi yaad ku leedahay wa qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacala ila waa sarreeyaahe yaa nuuxu nuuxow qad jaaldaltana waanala dooday ay yidhahdeen qoomkiisii yaa nuuxu ma ujeedaa nuux calam soo maahay damadaasaa lagu bineeyey yaa jibaalu bureel nakire maqsuudaa soo maaha ilaa <laughs> jibaal waa nakire aheed yaa jibaalu buureey awidii celi macahu la jirkiisa tasbiixda celceli ahaa wallahu subxaanahu watacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed